bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wإxdى calaamaati ahli الsunati xubhm laimati الsuna calaamaatu ahli الsuna yuu musanifka hadda meeshaan cinwaan uga dhigay markaasuu wuxuu rabaa dadkii maanta dhan uu kasoo hadlayay ou marna ku magacaabaya ahlusunna marna asxaabu alxadiid mar culamaau salaf ou lahaa intaasoo dhan waa alfaad ama waa asmaa calaa musaman waaxid intaasoo dhan cid keligeed ay magac u tahay inkastoo asxaabu alxadiid markii la yihahda ahlusunna ay qeyb ka yihiin laakiin dadka oo hurmuudka oo calanka caqiidati ahlisunna madaxa u ah ay yihiin markaasuu wuxuu leeyahy wa ixdaa calaamaati ahlisunna ahlu sunna calaamaadkooda mida kamida waxa weeyaan xubuhum jacaylkooda liaimati sunna sunnada aimadooda ay jecel yihiin ahlu sunna dad badan weeyaan laakiin dadkaas culama bay leeyihiin marka calaamaadka loo yaqaano culamadooda gooni ay u jecel yihiin liaimati sunna wa culamaaiha culamadooda iyo wa ansaariha dadka ahlu sunnada u gargaaro ayaga kamid ah iyo wa wliyaaiha dadka awliyadooda awliyada waxa weeyaan dadka ilaahay taqwadiisa ku caan baxay weeyaan iyo wa buqdihim ama buqdu wa buqduhum dhe wa ixdaa calaamaati ahli sunna xubuhum liaimati sunna iyo wa buqduhum liaimati lbidac waa cagsigeedii waay dadka bidacda alaima almudiluuna dadka aimada oo dhunsan aladiina kuwaasoo yadcuuna ila annaari ugu yeeraya dadka wayaduluuna asxaabahum dadka ayaga raacsana tusinay calaa daari lbawaari halaaga daarteeda tusinayo naarta ah waqad zayana allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay wuu qurxiyey quluuba ahli sunna wuxuu u qurxiyey waqad zayana allahu ilaahay waa qurxiyey subxaanahu nasahnaaye quluba ahli sunna wa nawarahaa waa iftiimiyey bixubi culamaai sunna culamaau suna jacaylkeeda yaa lagu qurxiyey fadlan minhu ilaahay fadligiisa oo yaa waxay ku heleen in qalbigooda iftiimo ou jeclaada dadka ahlu sunna jala jalaaluh markaasuu ihi akhbarana alxaakimu waxaa noo waramay abuu cabdilaahi alxaafidu ahaa askanahu llahu ilaahay ha dejiye wa iyaana aljanata alla hana dejiye asigaa nagabeh xadathana inuu yihi waxaa noo khabray oo noo sheegay muxamed bnu ibraahim bn اlfadl اlmuzaki xadathana axmed bnu salama qara'a calayna waxaa noo akhri buu abu aburajac ninka la yihahdo qutaybatu bnu saciid kitaab aliimaani lahu kitaab asiga uu qorto magaciisa ugu magac daray kitaab aliimaan you wax noogaga akhri buuri kitaabkaas talaamidu uu akhriyay fa kaana fii aakhirihi kitaabka waxaa ku sugnay faidaa ra'ayta arajula ilaa aakhirih marka axmed ibnu salama wuxuu ka warinayaa ninkan sheykha oo abuurajaa la yidhaahdo qutaymatu bnu saciid ibni jamiil weeyaan ninkan waxaa weyaan tilmiid min talaamidati malik ibni anas wa sheikh min shuyuukh اlbukhaari markuu bukhaari iyo muslim iyo ay rabaan inay ka wariyaan maalik xadiid ninka ay umaraan maraan kamid yahay cabdullaahi bni maslama alqacnabi iyo abu raja cabdullaahi bni yuusuf iyo raggaas waxaa weyaan waa talaamidatu sheikh aw alimaam maalik marka maadaama bukhaari uusan imaam maalik soo gaarin markuu inuu xadiid ka wariyo ou rabo isla markii waa inuu umaraa qutayba iyo wax lamid ah markaasuu wuxuu ihi faidaa ra'ayta abu abuqrijaa wuxuu yihi hadaad aragtid ninka yuxibu sufyaana thawri sufyaana thawri inuu jecel yahay iyo wa maalika bna anas wاlawsaaci wa shucba wa ibn mubaarak markaasuu yihi hadaad aragtid faclam anahu saaxibu sunna inuu yahay ninkii aimadaas jecel calaamada nimankaas jacaylkooda lagu yaqaana liannahu sunnaday matalayaan waa ragga waaweyn markaasuu ka bilaabay sufyaan athawri sufyaan ibni saciid ibni masruuq athawri sufyaan athawri ninkaasaa la yidhahdaa waa imaam xataa kana lahu madhab walahu atbaac madhab fi lfiqhi buu lahaan jiray dadku raacsanna way jiri jireen markaa sufyaan athawri markii hijrada laba boqol iyo kow iyo lixdan ay ahayd yuu dhintay laba boqol kow iyo lixdan wa maalika bna anas alasbaxi imaamu daari lhijra a lagu magacaaba waa madhabkiisa macruuf waayo min aimati alarbaca almutabaci fi lfiqhi marka maalik ibni anas wuxuu dhintay markay hijrada ahayd kun iyo eh, maxaan dhihi laha boqol iyo toddobaatan iyo sagaal macnaha thawri wuu ka dambeeyey maa yaziid calaa eh, cashri sanawaat wاlawsaaci idaa ra-ayta rajula yuxibu اlawsaaci awsaaci waxaa waa imaamu ahli shaam magaciisa waxaa la yihahdaa cabdiraxmaan ibni camr ibni yaxmud asigana madhab uu lahaan jiray oo laga yaqaano beyruud i dhulkan laga raacsanaan jiray madhab fi lfiqhi wa imaam min aimati alxadiid wasunna na waayahay marka alawsaaci wuxuu dhintay markii hijrada aheyd boqol iyo konton iyo todobo boqol iyo konton iyo todobo awsaaci wa shucba idaa raaytu rajula yuxibu shucba shucba waxaa weeyaan shucba ibn اlxajaaj abu bistam alwasiti shucba ibn اlxajaaj waxa weeyaan asna imaam min aimati اljarxi waالtacdiil wa shaykhu min shuyuukhihi imaam shucba waxaa la yihahdaa intuu gacantiisa ku qoray lix boqol oo kun oo xadiid way gaaraysa macnaha bimacna alaathaar walasaniid xadiidka keligeeda dhowr xadiidka soo baxaya inta ana asaaniid waa dadka ninka yiri weeyaan haddaan xadiidka aan aanaan konton waji ku warinin macnihiisa maba fahmayabo marka shucbat ibn alxajaaj wuxuu dhintay meelka hijrada boqol iyo lixdan ay ahayd boqol iyo lixdan wa bnu lmubaarak cabdullaahi bnu lmubaarak waa nin la yaqaano zaahid mujaahid oo muxadith kabiir ah min aimati alislaam uu ka mid yahay waa ninka yaa caabid alxarameyn low absartana lacalimta anaka fi lcibaadati talcabu ninkaas waxa weeyaan cilmigii iyo camalkiibuu isku daray axaadiida talaamiidda asiga raacsan intuu sii wado yaa thuquurta meesha jabhada dagaalka ay kaga jirta axaadiida nabiga ku wari jira asoo jihaadka ku jiro seeftiisa wato iyo wa abalaxwas abalaxwas eh, nin hada sidaa mashhuur weyn uma aha laakiin abulaxwas waxaa la yidhahha salaam ibni sulaym aa la yidhaahda waxa weeyaan min aimati alxadiid wuxuu hijrada dhintay markay ahayd asiga iyo maalig baa mar isla dhintay boqol iyo todobaatan iyo sagaal wa shariikan idaa ra-ayta rajula yuxibu shariikan shariik shariik ibni cabdillaahi waxa weeyaan waa sheekh wain kaana fi aakhiri ikhtalada markii uu waayeeloobay yaa ku timiday bimacnaa waxa la yihahda ikhtilaad bmacnaa qofka markuu weynaado sida caruurti buu noqonaya laakiin aimati sunna kaana shadiida cala ahli lbidca wa raawiya min riwaaya min ruwaati alxadiid asigana wuxuu dhintay hijrada markay ahayd boqol todobaatan iyo todobo wa wakiican wakiicna waxaa la yihahda wakiic ibn اjaraax wakiic ibn اljaraax waxa waa sheikh اlimaam الshaafici shakowtu ilaa wakiicin suuءa xifdi faarshadanii ilى tarki اlmacaasi ninkii lagu yiri waay wakiic ibn اjaraax min aimati suna oo waxa weeyaan raggaasuu lamid yahay wa yaxya bna saciid magaca yaxya bni saciid dad badan baa ximbaarsan laakiin hadda maadaama cabdiraxmaan ibni mahdi lagu garab sheegay in lagala jeeda qataan waa caddahay liannahu laba sheekh oo isku waqti ah iskuna shuyuukh kali ah min aimati ljarxi ah hal marna isla dhintay bay ahaayeen yaxya bni saciid alqaطaan yaxya bni saciid alaxwal ala yihahda laa yuqadam calayh fi macrifati rijaali اlxadiid axad waqtigiisa markii la yidhaahdo nin uga horeey macrifatu ruwaad ma jirin boqol iyo iyo iyo sagaashan iyo sideed markay ahayd labadii boqol boqoloo hal sana laba sana ka dhiman u dhintay yaxya bni saciid alqaطaan wa cabdiraxmaan ibni mahdi wa cabdiraxmaan ibni mahdi cabdiraxmaan ibni mahdi yaxya bni saciid alqataan laa yudkar ilaa wa macahu cabdiraxmaan ibni mahdi cabdiraxmaan ibni mahdi sanadkii yaxya ibni saciid uu dhinta asna dhintay maalmo unbay kala horeyn sida muuqato marka cabdiraxmaan ibni mahdi waxa weeyaan min aimati xadiith waxaa la yidhaahdaan haddane lahu macrifa waasica birijaal wa ruwaati alxadiid marjici waaye asiga iyo yaxya bni saciid alqataan hadda lamid maaha wakiici shariik iyo ruwaat lxadiid ay kamid yihiin laakiin aimat ljarxi ma aha baynamaa yaxya bni saciid wa cabdiraxmaan ibni mahdi waxaa weyan aimat ljarxi waatacdiil markaasuu iri idaa ra-ayta rajula yuxibu haaulaai faclam anahu saaxibu sunna inuu nin ahlu sunna yahay haduuba kuwaas jecel yahay ogaaw buu iri qaala axmed bnu salama markaa wuxuu iri raximah اllah fa alxaqtu bikhaطii taxtahu kitaabkii marka noola dhameeyey ou abuurajaa intaas yiri aimatu sunna raggoodii waaye ninkii jecelood aragtaan inuu sunnada yahay ogaada iyo axmed ibnu salama kitaabkii markaan dhammaysano anagoo talaamiid ah yaan gadaashiisa waxaan kaga daray buu yiri wa yaxya bna wa yaxya wa axmed bna xambali wa isxaaq bna rahawey intaasaan ana ku daray buu ri bimacnaa waxaan ula jeedaa buu ri idaa raأaytu rajula yuxibu yaxya bna yaxya wa axmeda bna xambali wa isxaaq bni raawey faclam anahu saaxibu sana aniga saasaan ku daray buu ri yaxya haddii axmed ibni lagu garab sheego waxaa lagala jeedaa yaxya bni maciin yaxya bna maciin alcataki waxa weeyaan imaam min aimati اljarxi w اtacdiil ruwaadkan nabiga axaadiidtiisa wariyo bidigoo dadka miisaanka saaro ku jira asiga iyo yaxya bni saciid alqataan wa cabdiraxmaan ibni mahdi wa axmed ibni xambal ragga ruwaadka kala hufay bay ku jiraan fowqa dalika min aimati alxadiid wa aimati sunna yaxya bni maciin yaxya bni maciin wuxuu dhintay laba boqol iyo soddon iyo saddex markay hijrada ahayd iyo wa axmeda bna xambalin axmed ibni xambal axmed ibni maxamed ibni xambal ashaybaani imaamu ahli sunna waqtigiisi nin laga hormarinayo ma jirto wuxuu dhintay axmed ibni xambal waa nin imaam ah haddana imaam fi lmadhab axanabi xambali ninka oo hadda loo tiiriyo waa laba boqol iyo afartan iyo kow markii hijrada aheed buu dhintay wa isxaaq ibni raahawey axadu shuyuukhi lbukhaari isxaaq ibni raahaweyh isxaaq ibni ibraahim ibni raahawey alxandali asna waxa weyaan qariin imaam axmed asigii imaam axmed sidii isku ahaayeen cabdiraxmaan ibni mahdi iyo yaxya ibna saciid say isku ahaayeen bay waxay isku ahaayeen isxaaq ibni raaho iyo axmed ibni xambal laba saaxib axaadiida wada dalba iskuna madhab ah bay ahaayeen falama intahaynaa markaan ku dhamaana ila hada almowdic markiin kitaabka dhammaysanay oon intaas gadaal kaga darnay yaa nadara ilayna ahlu naysaabuura na soo fiiriya ahlu naysaabuur waa muduntaas oo khuraasaan iyo agaheeda u hay wa qaala wuxuu ri haaulaai alqowm qowmkan ayaga ah yubqiduuna waxay nacayaan yaxya bna yaxyaa bay nacayaan buuri maadaama raggoodii ay sheegeen yaxya bni yaxyaana ma ayna sheegin faqulnaa lahu waxaan uri yaa abaa rajaa maa yaxya bnu yaxya yaxya bni yaxya yaa lagala jeeda qaala rajulu saalixun imaamu lmuslimiin ninkaas ninkan ugu carooday inaad meesha ku sheegi weysaan waa nin saalix oo imaamu lmuslimiin fi makaanihi uu imaam ka yahay ayib markaasuu macnaha ninkaas maxaa loogu dari waayo markaasu iyo aburaja wuxuu ri wa isxaaq ibnu ibraahim imaam wa axmed bnu xambal akbar miman samaytahum kulahum waxaa leeyiri len gadaal buu kaga dareen moogtahay raja oo sheekhoodii ahay oo kitaabkii hore iska lahay yaa markaa wuxuu yiri aburajaa markii eh, uu yiri ninkaas yaxya bnu yaxya fulana la yiraahdaa uu yiri dadka gadaal kaga darteen isxaaq ibn ibraahim wa runaad ku sheegteen waa imaam laakiin inta la sheega waxaa ugu weyn eh, axmed ibni xambal buri yani axmed ibni xambal fi waqtihi yaxya bni maciin isxaaq ibni rahawey kulli aimo waay laakiin lama barbar dhigi kara axmed ibni xambal wuu ka wada wen yahay xagga qadarka iyo cilmiga wuu kaga wen yahay laa yuqadam calayhi axad fii waqtihi marka imaam ahli sunna lagu yaqiin ayb markaasuu uri wa ana alxaqtu bi haaulaai aniga kuwaas waxaan haleeshiyey aladiina dakara qutaybatu raximahu llahu tacaala kuwa qutayba dabada uu kaga daray ana man axabahum ninkii oo jeclaada fahuwa saaxibu sunna ou noqonayo oo min aimati alxadiidi ah markaasuu uri wa ana alxaqtu waxaan macnaha gadaal kaga daray bihaaulaai aladiina kuwaasoo dakara qutaybatu raximahu llahu tacaala ana man axabahum ninkii jeclaada fahuwa saaxibu sunna inuu yahay oo min aimati alxadiidi ah aladiina bihim yuqtaduuna kuwaasoo kuwa lagu dayanaya ah wa bihadyihim yuhtaduuna hanuunkoodana lagu dayanaya wa min jumlatihim wa shiicatihim oo ayaga qeybtoodana ka mid ah wa min jumlatihim wa shiicatihim wa shiicatihim yucaduuna wa min jumlatihim wa yucaduuna saas soo hormari wa yucaduuna laga tirinaya min jumlatihim wa shiicatihim wa shiicati anfusihim haduu dhihi ka fiicnaan lahayd ayib wuxuu leeyahay wa fi itibaaci aathaarihim yajiduuna jamaacata aakhariin marka wuxuu leeyahay ninkan oo axmed ibnu salama ah markuu abu qutayba sheegay hal mar baa la sheegay laakiin micnaha waxa weeyaan markay yiraahdeen faana alxaqtu bkhaطii taxtahu wa yaxya wa axmed ibnu xambal wa isxaaq ibn rahawey anagoo saas marayno marka intaas ku dhammaana nin baa wuxuu nagu yiri buu yihi yaxya ibnu yaxyaa bay nacayaan hadalkiibuu ka kala gooyey markaasuu yaxya ibnu yaxyaa you yahay fulaan iyo fulaan way markaasuu abu qutayb wuxuu ihi ragga aada sheegtay aimo weeyaan marka hadalkii ninkii uu kasoo dhex galay iyo hadana axmed ibnu xambal maya axmed ibnu qutay axmed ibnu salama hadalkii uu ku laabtay raggii waxaan ku daray buu iri ou abu ah, rajaa ou sheegay yaxyaa wa axmed ibnu xambal wa eh, maxaan ku ih isxaaq ibnu rahaweyhe markaasuu raggii buu hadana kusii wadaa hadalkii uu awal waday aniga raggaas ou abu rajaa sheegay waxaan dib kaga daray raggan soo socdo dhex markuu joogay baa nin yaxya bn yaxya la hadalka kala gooy markaasaa layihi markaasuu ku laabtoori w ana alxaqtu bihaulaai aladiina dakara qutaybatu ana man axabahum fahuwa saaxibu sina min aimati alxadiidi waxaan kaga daray aladiina kuwaasoo bihim yuqtaduuna lagu dayanayo wa bihadyihim yahtaduuna aw yuhtaduuna lagu hanuunayo wa min jumlatihim wa shiicatihim yucaduuna yani laga tirinayo kuwa uu rajaa sheegay raggooda laga qeyb dhiganayo iyo ansaartooda wa istibaaعihim aathaarahum iyo kuwa aathaartooda raacay ama wa itibaaci aathaarihim aathaartooda inay raacaan yajiduuna kuwa dadaala inay yihiin jamaacatan aakhariinan ku daray alxaqtu bihaaulaai jamaacatan aakhariina mafcuulka saas waay kuwa uu abu qutayba ou sheegay waxaan ku daray kuwii ayagana kuwaas lamid ahaa oo ayagana diinta iyo hanuunka loogaga dayanay aathaartoodana maxaan ku irahdaa in la barta lagu dadaalay waxaan ku daray jamaacatan aakhariina minhum waxaa ka mid ah eh muxamed bnu idriis ashaafici muxamed ibnu idriis ashaafici abu cabdilaahi waxaa waye shaafici waa la yaqaanaa waa ninkaa madhabtaas ugu macruuf ah muxadithna waa yahay laakinahu baaric fi lfiqhi waa ninka cabdiraxmaan ibni mahdigii aan soo sheegno imaam aimati aljarxi yaa inta imaamu shaafici warqad u qoro wuxuu iri waxaan rabi lahayn inaad kitaab noo qorto fi usuuli اxadiid cabdiraxmaan ibni mahdi asoo imaam ah iyu haddana wuxuu arkay ninka meeshaas ku haboon oo wax qori karo inuu imaamu shaafici yahay kitaabkiisa risaalo ah yuu qoray markaa iyuu cabdiraxmaan ibni mahdi u diray markaasuu wuxuu ihi cabdiraxmaan ibni mahdi ma sallaytu salaatan ilaa wa ana adcuu lilimaami ashaafici buu iri waa ninka asiga sheikhiisi camal fi lxadiid ugu ah, kana horey yaa wuxuu ri waan u duceynay buu iri marka imaam shaafici waa la yaqaan hijrada markay ahayd laba boqol iyo afar laba boqol iyo afar markay ahayd ou dhinta axmed بن xambal wuxuu ka tiriyay imaamu shaafici mujadidu hada diin inuu yahay mujadid hada diin liannahu xadiid oo abu daawuud u wariya nabigu wuxuu leeya ilaahay wuxuu soo bixiyaa fii ra'si kuli sana shaksan yujadidu lilummati diinaha macnaha yujadidaas waxaa weeyaan ummaduu ku boorinayaa sidii sunnadii nebiga loo qabsado diinta nooleynayaa majmuuca oo Eh, alislaam eh, maxaan ku ihaha faraa'idiisiiu noolaynaya iyo sunantii oo macnaha baabaaday marka imaamu shaafici eh, taqriiban waxaa laleeyahay miadii horena cumar bn cabdilcaziiz buu ahaa almia thaaniyana imaamu shaafici sidaasay aimada ka tiriyeen markaasuu ri minhum maxamed bnu idriis ashaafici wa saciid bnu jubayr hadda labadan wax isku dhow ma aha saciid bnu jubayr nin taabici a ah waay oo aan ognahay min talaamidati ibni cabaas asiga iyo cikrima iyo majmuucadaas oo dhan imaam shaafici way ka horeen laakiin maadaama abu rajaa uusan magacooda meeshan ku sheegin yaa ninkan wuxuu doonay mid hore iyo mid dambaba inuu wada sheegay saciid ibnu jubayr waa taabici oo hiqa imaam fi tafsiir walxadiid labadaba waa ninkii xajaaj ibnu yuusuf ninka u dilay waay wazuhri ayadana zuhri saciid ibnu jubayr markay hijrada ahayd sagaashan iyo shantii boqolkii hore xataa lama gaarin oo u dhintay aلzuhri moxamed ibni muslim ibni mugiira a la yihahda zuhri wa waa ninka anigaan ihahda mar kastaba alimaamu الzuhri fi الtaabiciin ka abi hurayra fi الصaxaabati fi kahrat اlxadiid siduu abu hureyra saxaabada baaris uu yahay axaadiidta yaa zuhrina waxaa lagu yaqaanaa taabiciinta ninka ugu xadiid badan inuu yahay marka zuhri waxa weeyaan sanadkii markay ahayd boqol iyo labaatan iyo shan markay ahayd buu dhintay washacbi caamir ibni sharaaxiil a ah la yihahdaa asna taabici kale waay caamir ibni sharaaxiil ashacbi eh, intay hijrada boqol gaarin ka hor buu dhintay asigani wataymi taymi magacaas dad badana ah ximbaarsan laakiin waxaa lagala jeedaa muctamar muctamir ibni sulaymaan ataymi yaa lagala jeedaa waa imaam mutaakhir a ah weyaan cabdiraxmaan ibni mahdi iyo yaxya bni saciid alqataan iyo qoladaasuu ku meel yahay markii hijrada ay ahayd boqol iyo sideetan iyo toddoba yuu dhintay wa min bacdihim waxaa kasii dambeeyey buu leeyahay alleyth kaleyth kaleyth bni sacd wاlawsaaci wاthawri wa sufyaan bni cuyayna alhilaali waxamaad bnu salama waxamaad bni zayd hadda qaar ou hadda abu rajaa sow sheeguu soo celiyey leyth ibni sacd alfahmi waxa weeyaan imaam min aimati lislaam asiga iyo maalig baa isku darajo ahay weliba leyth wuxuu dadka kala dheeray nin jawaad a ah buu ahay deeqsi ah caalim ah imaamu shaafici rixlada waxaa ku dhaliyay inuu masar aado markuu imaamu maalig cilmigiisii iyo axaadiistiisii uu warinay u bartay you masr aaday waxyaalaha masr ku kaciy inuu aada leyth ibni sacdi inuu la kulma bay ahayd maadaama sheekh maalig u cilmiga ka bartay leythna inuu ka barto marka intuu masr tegin baa leyth waa dhintay layiri marka aada buu uga murugooday marka leyth ibni sacd wuxuu dhintay hijrada markay ahayd eh, boqol iyo toddobaatan iyo shan leyth ibni sacd waa masr buu asigana madhab ku wlawsaaci waa soo sheegnay wthawri waa soo sheegnay wa sufyaan bnu cuyayna alhilaali sufyaan bnu cuyayna min shuyuukh imaam shaafici xumeydi shaafici ragga ay wax ka barteen cilmi xadiidka sufyaan bnu cuyayna kamid alhilaali sufyaan bnu cuyayna iyo cabdiraxmaan ibni mahdi iyo yaxya ibni saciid alqataana isku wada casri ah hal mar ayna wada dhinteen kun maxaanidhaha boqol iyo sagaashan iyo sideed markay hijrada ahayd wa xamaad bnu salama xamaad بن salama asagana waxa weyaan imaam a oo wuxuu lamid yahay awsaaci iyo raggan uu lamid yahay boqol iyo lixdan iyo todoba hijrada markay aheed u dhintay wa xamaad ibni zayd ibni dirham xamaadaani ayaa laisku yidhaha isku casri waay alxamaadaani wasufyaanaani ayaa la yidhahda sufyaan ibni cuyayni sufyaan ibni saciid athawri sufyaanaani xamaadaani xamaad ibni salama wa xamaad ibni zayd ibni dirham xamaad ibn iyadoo labada xamaad laba imaam ay yihiin yaa haddana xamaad ibni zayd ou kasii imaamsan yahay wa huwa aqwa minhu fi lxadiid xamaad ibni zayd iyo maalik ibni anas ah hal mar sanad isla dhintay kun iyo sagaal boqol kun aan dhihina boqol iyo todobaatan iyo sagaal hijrada markay ahayd yay dhinteen wa yunus ibni cubayd yunus ibni cubayd alcabdi a lagala jeedaa waxaa weyaan imaam markay ahayd hijrada boqol iyo soddon iyo sagaal yuu dhintay wa ayuub ayuub haddii ad maqashid waxaa ayuub asikhtiyaani ayuub asikhtiyaani waa hiqatun imaamun xaafid wuxuu dhintay hijrada markay ahayd boqol iyo soddon iyo kow wa bnu cawn waxaa lagala jeedaa cabdullaahi bnu cawn cawf buu hadda meesha ku qoray laakiin cawn waay waa cabdullaahi bnu cawn iyo wa nudaraaihim iyo ayagaas iyo wixii lahal ah yani aimadii wax la tiri karo ma aha wa min bacdihim waxaa ka mid eh mithlu yaziid ibni haaruun asulami yaziid ibni haaruun asulami imaamu shaafici dhimashidiisu laba sano ka dambeey oo eh, laba boqol iyo lixdii markay aheed u dhintay wa cabdirazaaq asancaani cabdirazaaq alximyari asancaani yeman buu ku noolaan jiray aimada dhan imaamu axmed iyo raggaasoo dhan xijaaj iyo ciraaq intii usoo baxeen bay yeman ay u yimideen si xadiidka ugu bartaan waa mutaqadim asiga boqol iyo kow iyo toban hijrada markay ahayd laba boqol iyo kow iyo toban dheh markay ahayd hijrada yuu dhintay wa jariir ibni cabdilxamiid alqurti asigana boqol iyo sideetan iyo sideed buu ku dhintay wa min bacdihim waxaa kamid ah eh maxamed ibnu yaxya aلduhli duhli waxa wa sheikh اlbukhaari maxamed ibnu yaxya aلduhli waxa weeyaan asiga iyo imaam اlbukhaari laba sanay kala dambeeyeen imaam bukhaari wuxuu dhintay eh, laba boqol iyo konton iyo lixdi kana konton iyo sideed laba sano ka dambeeyey maxamed ibnu yaxya duhli wa maxamed wa muslim ibn xajaaj alqushayri saaxibu saxiix waay ayb wa min bacdihim abu daawuud wa min bacdihim haddii la yidhaahdo oo muxamed ibnu yaxya mubtada muahar laga dhigo wa abu daawuud in la yihah noqonaysa wa min bacdihim waxau sheegay haddii la yihahdo dakara la qadarana muxamed bna yaxya wa muxamed bna ismaaciil wa muslim ibn xajaaj wa abi wa in la yihahday noqonaysa laakiin waxay ku fiican tahay wmin bacdi mxamed bn yaxya ka dambe wa abu daawuud asijistani abu daawuud waa la yaqaana macruuf waaye waa saaxibu sunan markay ahayd laba boqol iyo todobaatan iyo shan abu daawuud iyo tirmidi iyo ibni maajah aan u malaynaya inay kulligood mar wada dhinteen ayib wa abi zurcata araazi ayib w abaa zurcat araazi in la yihahdo abu zurca waa la yaqaana cabdilkariim cubaydullaahi dheh cubaydullaahi bni cabdilkariim abu zurcat araazi iyo w abuu xaatim abuu xaatim maxamed ibn idriisa layihah imaam shaafici ay magaca ka wadaagsadaan labadaa nin oo araaziyaania laysku yihah iyagani abu zurcat araazi wa abuu xaatim araazi labadaas nin waxaa weeyaan waqtigii bukhaari iyo muslim iyo asxaabu sunan ay kutubta alifayeen miisada ay lahaayeen acrafu nnaasi birijaali fii cahdihim bay ahayen walidaalika muslim markuu kitaabkiisa wariyey kitaabkiisa markuu alifay wuxuu ula tagay abu zurca iyo abuu eh, xaatim afar ayaga afar aimaan u bandhigay buuri nimankan waxay waafaqaan xadiidkan waa saxiixi yihahdaana waan qaatay waxay ka cudur daartaana saxiix ma yihahdan waan goy buuri marka sidaas buu iyo maxaan ku iraahdaa raggan kale abu daawuud iyo ragga ay aad uga faa'idaysteen ay kamid yihiin marka miisada ay leeyihiin waxaa waaye kitaabkan aljarxi watacdiil la yiraahdo ragga oo ayaga macnaha iskala waaye cabduraxmaan ibni maxaan dhehilaaye ee abuu xaatim wiilkiisa nin waxaa leey markay arkeen kitaabkii imaamu bukhaari ataariikh alkabiir kitaabka la yiraahdo oo jamiici ruwaati xadiidi rasuulillaahi uu ku sheegay markay akhriyeenay la yaabeen waxay yidhahdeen wallaahi cilmigan cilmi ay haboon tahay hal cid keligeed in loo nisbeyo looga aamusa ma ah waa inaan wax ku yeeshanaa markaasay cabdiraxmaan ibni abi xaatim oo wiilkii abuu xaatim waxay yidhaahdeen aniga iyo abuu zurca waa fariisanaynaa ruwaat axaadiisi rasuulillaahi min cahdi asaxaaba ilaa yowmina haadana weydii bay yidhaahdeen annagana waxaan ku siinaynaa darajada ay leeyihiin baan ku siinaynaa markaasa wuxuu sa'altu abii wa aba zurcata can fulaan ibni fulaan ibni fulaan aan weydiiyey faqaalaa hiqatun faqaalaa daciif sidaasay uga baxeen marka kitaabka bukhaari wuxuu kaga fiican yahay kitaabkooda bukhaari alfaad iljarxi oo dhan badana waa iskaga aamusay lianna waxaa lagu leeya naziihu lisaan buu ahay wuxuu iri inay dadka uu ka hadla buu diiday marka magacyaalkoodii meesha ku dhasheen basuu iska sheegay ilaa qaar uu ku baraarujiyo mar wuxuu leeya tarakuuhu mar dacafuhu saasuu yiri laakiin ayaga waxa weya waa utafaxayteen inay yidhaahdaan fulaan hiqa waa fulaan daciif waa fulaan saduuq waa inay yidhaahdaan ay go markaasaa jamiici ruwaad oo dhan yani boqolkiiba sagaashan inta la dhihi kale ay ka wada hadleen marka kitaabkooda cumda fi baabi iljarxi watacdiil ayib markaasuu raggaasaa kamide abuu zurca hijrada markay ahayd labo laba boqol iyo lixdan iyo afar uu dhintay abuu xaatinna laba boqol toddobaatan iyo toddobadii buu dhintay io wabnuhu ibnigiisa waxa weeyaan cabdiraxmaan ibni moxamed ibni idriis araazi aa lagala asiga saddex boqol iyo labaatan iyo shan miya markii hijrada aheedu dhintay hadda korka mahay wa muxamed ibni muslim ibni waara wa muxamed ibni aslam atuusi waa rag mutaxakhiriin ah. wa cuthmaan ibni saciid addaarami cuthmaan ibni saciid addaarami waa ninkan kitaabkan sunan daarami loogu magac daraabo xataa waxaa lagu murmay kitaabka daarami inuu ka haboon yahay kitaabka ibni maajah meesha oo laga dhigay alkutuba sita laga dhigay oo bukhaari muslim abi daawuud annasaa-i atirmidi ibnu maaja looga daray waxaa kaga haboonaa layihahda daarami in lagu daro oo ibni maajah dib looga dhiga liana ibni maajah dicaaftiisa badan axaadiida dicaafka ah baynamaa ibni adaarami waa imaam oo wuxuu la darajo yahay fii macrifati alxadiid bukhaari iyo abu daawuud waxaa kala kamida buu ri mxamed ibn isxaaq ibn khusayma maxamed ibn isxaaq ibn khusayma saaxibu saxiix saddex boqol iyo kow iyo toban hijrada markay ahayd yuu dhintay saaxibu saxiix waa ninka kitaabka kitaabi towxiid ninka iskale waa caqiidada alifay saa kitaab saxiix ana waa leeyahay inkastoo qaar kamida weli la waaysan yahay markaasuu ri aladii ibnu khusaymaho kaana yudcaa lagu magacaabi jiray imaam alaima waktigiis asiga uu joogay oo saddexda boqol hijrada markay ahayd aimadii oo hadda aan soo sheegnay badigood waa wada dhinteen asigaa soo haray markaasaa waxaa lagu magacaabi jiray imaamu laima fii waqtihi walmuqri waa lagu magacaabi jiray dadka qur dadka baro kana imaama alaimati fi casrihi wa waqtihi aimaduu imaam u ahay waqtigiisa ibnu xibaan tilmiidkiisi buu ahaa ibnu xibaan baa wax ka batay wa abaa yacquub ah kamid isxaaq ibni ismaaciil raggaasaa kamid e, ma ma xasuusta hadda isxaaq ibn ismaaciil albusti liannahu ibnu xibaan maxamed ibni xibaan albusti a la yihahda asigana waa nin kale wa jaddi a kamid abuuri e, min qibali abi abu saciid yaxya bnu mansuur azaahid alharawi ninka oo kitaabkan alifay oo saabuni la yihah wuxuu leeyahay aimada sunada waxaa kamida e, jadkayga awowgey oo xagga aabbahana aan ku abtirsanayo oo aabbahay aabbihiis waay waxaa kamid a buu leeyahay wacadiyu bni xamdawey asaabuuni markaan waxaa weyaan waa dadkiisii asiga dhadhowaay wa waladayhi cadiyun ninkaa cadiy liiraa labadiisa wiil oo sayfay asunna yani sunada labadii sayf oo sunnada lahayd oo macnaha sunnadii ku difaaci jireen labadaas wiil magacyoolkooda waa maxay abi cabdillaahi wa abi cabdiraxmaan asaabuuni labadii wiil ou cadiy bni xamdawey ou lahay io wa gayrihim min aimati sunna sunnada aimadooda kamid ah, almutamasikiina bihaa sunnada yani haysteen naasiriina lahaa sunnada u gargaarayan daaciina ilayhaa sunnada ugu yeereen dadka muwaaliina calayha dadka sunnada jecelna jeclaan jiro ayaga xiriiri jireen waitafaquu maca daalika waxay isku waafaqeen aimadaas waxay isku waafaqeen aan kuu soo sheegay cala alqowli in lagu hadlo biqahri ahli lbidac dadka ahlubidaca in la jibiyo in lagu hadlo qahrigaas bimacnaa alraddu calayhim waay alraddu calayhim bilqowl sayf in loo qaato ahlulbidac lala dagaalamo ma ahayn hada min madhabi salaf ka mid ma ahayn bidcada idoo joogto waa la radi jira xaqaa la cadan jira keli ah marka watafaquu waxay isku waafaqeen biqahri ahlilbidca dadka ahlubidcada oo in lagu hadlo iyo wa idlaalihim in la duleeyo iyo wa ikhzaaihim in la hoojiyo iyo wa ibcaadihim in la fogeeyo wa iqsaahim in la fogeeyo iyo wa tabaacudi minhim in laga fogaado iyo wa min musaaxabatihim ayaga in lala saaxiibo mucaasharatihim in lagu dhex darsamo intaas waa isku waafaqeen uu leeyahay aimadii wاtaqarubi wاtafaquu calى taqarubi hadani cala taqarubi isku waafaqeen ilى اllahi caza wajal ilaahay in loogu dhowaado bimujaanabatihim bidcada in laga fogaado iyo wa muhaajaratihim in laga hijroodo oo laga fogaado fii baabi atacliim watadriis markii la joogo bidcada waa laga tagay min baabi duhuur markii la joogo jumca iyo jamaacaad iyo jihaadna hal safa lala galaya qaala ustaadu imaamu wuxuu raximah llahu tacaala ninka kitaabka alifay oo abu cabdiraxmaan isaabuni wuxuu iri wa ana bifadli illaahi caza wajal anigana ilaahay wuxuu igu galaystay waxaa kamid ah eh, mutabicun inaan ahay mid raacsan liaathaarihim aimadaas lasoo sheegaan aathaartooda raacsanahay mustadiicun bianwaarihim iftiinkoodana waa ku iftiinsadaa naasixun liikhwaanii walaalahaygana waxaan ugu nasiixaynaya wa asxaabii an laa yuslaquu inaan laga lagdinun laga fogeynin can manaarihim iftiinkoodu inaan laga fogeynin walaa yatabicuu ayna raacin hayra aqwaalihim aqwaashooda waxay aheen ay raacin oy bidcada ka fogaadaan wa an laa yashtagiluu aan dadka ugu nasiixay inayna isku shuqlinin bi haadihi almuxdathaati waxaan la soo diriyey oo min albidaci ah waxaan la keenay oo bidacda inayna isku isku mashquulinin alatii bidacdoo ishtaharad macnaha shuhurowday oo muuqatay fii ma bayna almuslimiina famaa uu yiri fi ma waay yani bidcada oo hadda mashhuur ka noqotay oo caan ka noqotay mashhuur macnaha caan waay fi ma ishtaharat bayna almuslimiina alati ishtaharat fi ma bayna almuslimiina bidcadan dadka muslimiinta ku dhex faaftay inay ka fogaadaan aan aniga walaalihi ugu nasiixaynaya oo wadaharad muuqatay waintasharad walow jarad waaxidu minhuma calى lisaani waaxidi min casri ulaaئika aima lahajaruuh walow jarat waaxidaة minha saasay ku fiican tahay walow jarad hadday macnaha ku dareeri lahayd waaxidaة minha bidca oo waaxida ah calىa lisaani waaxidin mid ayaga kamidi carabkoodu fii casri ulaaئika aima aimadaas aan soo sheegay casligooda nin kamid a hadduu bidcadan hadda badatay mid kamid a ah u kaga dhawaaqi lahay lahajaruuh way ka tegi lahaayeen way ka haajiri lahaayeen wa wayna ku bidca xukmi lahaayeen wala kadabuuhu way beeni lahaayeen wa asaabuuhu waxay ku dhufan lahaayeen bikulli suu'in wa makruuhin wax xun oo dhanay ku sheegi lahaayeen walaa yugarana nasiixadii marka wuxuu ihi walaa yugarana yaan la kadinin ikhwaanii walaalahayga xafidahum اllahu bmacnaa xafiduhum اllahu walaa yagurana walaa yagurana ikhwaanii walaalahay ay ku kadsoomin xafidahum اllahu dhammaantood alla xifdiye xafidahum allah tahniima xafiduhum اllahu inuu yidhaahdo kahratu ahli اlbidaci dadka ahlu bidacaho waktigan badan yay ku kadsoomin oo xaqa badnaasha macna kuma keeno wain tutic akhara man fi lardi yudiluka can sabiili اllahi badnaashadooda ay badnaan yihiin in ahlu xaq yihiin aysan u malaynin marka la yaguranna markaan dhe laa yaguranna ikhwaani yousan kedinin kahratu ahlilbidaci faacilkii waay dadkii ahlu bidaca ahay badnaanshadooda walaalahay yousan kedinin io wa wufuuri cadadihim cadadkooda badan wufuur macnaha yatawafaruun fa ina daalika midkaas bidcada inay badataahu min amaaraati iqtiraabi saacay ka mid tahay saacada inay soo dhowaatay qiyaamada inay ka cirrabto idin rasuulu sala allahu alayh wasalam almustafaa wuxuu ka sheegay qaala inuu yidhi ina min calaamaati saaca waاktiraabihaa waxaa ka mide eh, an yaqila alcilmu wa yakhura aljahlu nabiga wuxuu ka tilmaamay buu yihi calaamaatu saaca wuxuu ka tusiyey saacada waxaa tusinaya inay soo dhowaatay an yaqila alcilmu cilmiga inuu yaraado wa yakhura aljahlu jahligana inuu bato marka wuxuu leeyahy jahliga inuu bato macnaheedu bidcadii yaa badanayso cilmiga hadduu yaraa dadkii ahlu sunnada yaraanaya macnihii saas waa xadiidkaas waa xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen laakiin lafdiga ay ku wariyeen waxaa waaye ina min ashraad الsaaca an yurfaca alcilmu wa yakhura aljahlu sidaasay ugu qoran tahay min calaamaati saaca meeshuu kaga cabira min ashraat saaca an yurfaca alcilmu cilmiga in la rafciyo wa yakthura aljahlu wa yakthura الzina wa yakthura shurb اlkhamri wa yaqila الrijaalu wa yakthura الnisaau xataa yakuuna likhamsiina imra'ata alqayim اlwaaxid saasaa bukhaari uu wariyey calaamaat saaca waxaa kamid eh in cilmiga la koryeela jahliga u bata zinada ay badato iswarse mala maanta waxaa gaalo iyo muslimka dhexdhacay zinada waykura shurbu khamri hadani khamrada in la caba inay badato wayaqila rijaalu raggana ay yaraadaan wayakhura nisaau dumarkana ay bataan xataa yakuuna likhamsiina mraatan kontan naago intay kaga ahaato alqayim lwaaxid hal ninaag shanigooda uqumay macnaha kontonkii naagba hal ninaag kusoo aadaya sidii dumarka u badan yihiin macnaha sidaasuu xadiidkan ujeeda markaasuu musanifku wuxuu iri walcilmu huwa sunnatu weeyaan waljahluna huwa albidca marka sidaas daraadeed hadday bidcada badato in xaqi isbedelay ma ah dad badanaa waxay u haystaan ninka hadduu xaq ahaan lahay dad badanaa raaci lahay sidaasay leeyihiin nabiyullaahi nuux alayhi salaam eh, labitha fii qowmihi alfa sanatin ilaa khamsiina caaman ilaahina wuxuu iri wamaa aamana macahu ilaa qaliil marka badnaashada macnaheeda wax ma keento wاlأkhariya ilaahay wuxuu ku tilmaamaa badana inaysan macno leh walaakina akhar الnaasi laa yaclamuun laa yashkuruun akhariyada wa ina akharahum lafaasiquun ilى gayri dalik ayib marka alxaqu xaqu an yutabac ama qof ha haysto ama boqol ha haystaano inaad xaqa lagu sabraa la rabaa wman tamasaka bisunati rasuuli اlahi sal اlه alيه wasalama ninkii sunada nebiga qabsado wa camila biha ku camal falo wاstaqaama calayha ku toosnaado wa dacaa ilayha uu yeero kaana ajruhu ajirkiisa wuxuu noqon doonaa awfara mid ka badan wa akhara ka badan min ajri man qof ajrigiisa ka badan jaraa calى hadihi اljumla sunadii qaatay fi awaa'il اislaami io wاlmilati fi awaa'il اlmilati ninkii sunada fi aakhiri zamaan sunada nebiga ku dhego wuxuu noqon doonaa ajirkiisa inuu ka bato kuwii sunada haysta fi waqti nabiy sala allahu alayh wasalam maxaa yeelay waktigaa sunada nebiga saxaabada iyo waman bacdahum sunada iyadaa koraysay waktigaana sunadii dadkii haystay way yaryihiin bidcadii baa badatay marka ajirka waktigan dadka sunadu ku dhega ay helaan dadkaas way ka badan yihiin buu iri id rasuulu mustafaa wuxuu iri qaala lahu wuxuu u yiri ajru khamsiina faqiila khamsiina minhum qaala bal minkum inamaa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam dalika midkaas waa yiriyey liman yacmalu bisunatihi ninkii sunadiisa ku camalfalaya ajirkaas iskale cinda fasaadi ummatihi xadiidkaas hadda musanifka uu sheegay macnihii intii yarow kasoo qaatay lama fahmay xadiidka dhamaystirkiisa tirmidiyaa wari xadiid dheerow ahay wuxuu iri nabiga fa ina min waraa'ikum ayaaman asabru fiihina mithlu اlqabdi calى اljabri lilcaamili fiihina mithlu ajri khamsiina rajula yacmaluuna mithla camalikum sidaas xadiidka u ahay nebigu wuxuu ri isagoo saxaabada la hadlayo ayaan baa idinka dambayso oo ninka diinta iyo sunnadii ku dhegan mithla alqabdi cala aljamri nin dhuxul haay dhuxul ma lahayn kara way kaafakanaysaa sunnadiina dhibka oo dadka sunnada haysta lasoo gudboonaanayo waxay u ekaanaysaa nin dhuxul gacanta ku haayo oo kale culayskeeda markaasuu ri lilcaamili fiihinna ayaamtaas ninka ku camalfalay sunnada nebiga wuxuu leeyahay mithlu ajri khamsiina rajulan konton rajul ajirkay samaynayaan hal nin loo qoray yacmaluuna mithla camalikum dadkaas konton nin oo camal adinka ah mithla camalikum antum ayuha saxaaba dadkiinaan saxaabada ah konton nin camalkiisa yaa ninka wakhtigaas imaan doono halkiisa qofaa loo qoraya marka waxa weeyaan halkaas sunna ninkii ku camal falo konton saxaabi ajirkay la heli lahay baa la siinayaa sidaas waa markaasuu tirmidi wuxuu ihi waqaala qaala cabdullaahi bnu lmubaarak wazaadanii gayru cutba ninka raawiga niman ahayna wuxuu ii faa-ideeyey qiila yaa rasuula allaahi ajru khamsiina mina aw minhum qaala bal ajru khamsiina minkum taas waa marka waxaa loola jeeda ilaahay rasuulkiisiyow ninkaas oo wakhtiga ummadda ay fasaaday sunnadaada ku dhegan ajirka la siinayo konton nin oo wakhtigiisa ninkaas la jooga miya mase konton nin oo annaga nagamid ajirkeenna waay markaasuu ihi bal ajru khamsiina minkum adinkan konton ajirkiina ladiin siinaa hal la siinaa ka mid xadiidkaas marka tirmidiyaa wariyey tirmidi wuxuu iri xasanun gariib xadiidkan waa xasan waana gariib laysa lahu ila isnaad waaxid xaakimna wuxuu iri saxiixu lisnaadi walam yukhrijaahu imaam xaakim fi lmustadrak wa saxaxahu albani fi silsilati saxiixa imaamu albanina waa saxiix yeelay marka aqalu maa yuqaal waxa weeyaan xadiidkaas waa xadiid xasan ah aqala shay macnaha waa thaabit weeyaan marka waxay tusinaysaa dadka ummadda markay fasaado oo sunnadii nabiga iyo wixii laga haajira bidcada ay badato ninkii wakhtigaas ku sabro dhibka kaga imaanana ku sabra faafinteedana ku sabro ajir badan ou leeyahay macnaha ma aha inuu saxaabadii ka fadli badan yahay kahrat اlajri laa tacni tafdiila saaxibihi calaa gayriha ajirka waa laga yaabaa inaad meel kaga badatid laakiin waxyaalo kaloo iimaankii iyo nusrat lislaam waxyaala aan saxaabada marnaba lagu gaari karin baa jirto laakiin waxaa la yidhahdaa qad yafdulu lmafduulu cala alfaadili fi bacdi alumuur ninkan laga fadli badan yahay meelo qaarkeed waa kaga fadli badi karaa cidaha kale dadka kale markaasuu wuxuu ri wajadtu fi kitaabi shaykhi alimaami jaddi abi cabdillaahi moxamed bni cadiyin wuxuu iri jadkayga kitaabkiisa waxaan ka helay macnaha kitaabkaas inuusan warinin uu sanad ku warinin bay u muuqataa laakiin waxaa la yidhaahdaa wujdaan markii macnaha oo la yidhaahdo kitaab wajadtu markii la yidhahdo bimacnaa sanadkii ma loo akhrinin kitaabkaas waay wuxuu iri marka jadkayga wuxuu yiri akhbaranaa abulcabaas alxasan bnu sufyaan athawri wuxuu noo waramay sufyaan thawrigi ma aha nin kale wa ana alcabaas bni sabiix xadathahum xadahanaa cabduljabaar ibni aahir xadathanii macmar bnu raashid macmar bnu raashid waxa weeyaan sancaani cabdirasaaq sancaani waa shiikhiisii waay wa samictu ibni hishaam aلzuhri yaquulu asoo dhahayo تعليم سنة afdalu min cibaadati miatay sanati sanadkaasuu iiga wari buuri macnaha waa hadal zuhri uu yiri zuhri waa taabicigi hadda aan kuu soo sheegay waay oo aan ku lahay taabiciintu ugu xadiid badan yahay hadalkaas waa hadal zuhri uu yiri istihaadan miya mase waa wax uu maqlay laakiin lam yadkur lahu sanad marka sunno in la baraahu laba boqoloo sano gooni loo cibaadaystay ka fadli badan tahay buuri maxaa yeelay cibaadada kaliga ay kugu gaaban tahay sunnadana waa diintii oo la nooleeya dadka ummadda la gaarsiiyo marka daacada mutacadiga ah oo cid kala gaarayso way ka fadli badan tahay daacada adiga kaligaa ah gooni ku ah markaasuu hadana saabuun wuxuu ri akhbaranaa abu bakrin mxamed bn cabdilaahi bni mxamed bni zakariya shaybani akhbaranaa abuاlcabaas mxamed bn cabdiraxmaan اduuli samictu mxamed bna xaatim almudafari yaquulu kaana abu mucaawiyata dariir abu mucaawiya waxaa la yidhaahdaa muxamed ibni khaasim ala la yidhaahdaa mucaawiyat ibni dariir wuxuu ahay yuxadithu kii uu sheekeeyo oo macnaha axaadiid u wariyo haaruun arashiid ninkii oo khilaafat lmuslimiinta madaxdu ahay mucaawiya ya xadiid akhrinay faxadathahu wuxuu u waramay bixadiidi abi hurayra oo ahaa ixtaja aadamu wa muusa marka mxamed bnu uh, khaasim oo abu mucaawiye ah yaa wuxuu u waramay ninkii madaxweynaha muslimiinta markaa u ahay xadiidkan u sheegay fiiri wakhtigaas madaxweynayaasha dad ahlu daaca bay ahaayeen oo cilmigii yaa loo akrinaya muxadithiina u imaanay fuqahaa u imaanaya dadki asaa dushinay saas u ah fa qaala bnu jacfar oo meesha fadhiyay wuxuu yidhi kayfa haadaa buuri say ku dhici kartaa inay aadam iyo muusa inay doodaan wa bayna aadam wa muusa maa baynahuma muuse iyo aadam malaayiin sanaa u dhaxeeye siday yani aalaaf aan dhaha aalaaf siniin kumanaana u dhaxeeye say ku dhici kartaa in ay maxaan ku ira ay kulmaanu ninkaas yiri qaala fa wathaba bihi haaruun haaruun ninkii madaxweynaha haaruun arashiid yaa ku booday buuri wa qaala wuxuu uri yuxadithuka can rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay uu kaaga waramayaa wa tucaariduhu bikayfa adigna kayfa maad leedahay qaala famaa zaala yaquulu inuu leeyahay kama zuulin xataa sakata canhu aad buu arrintaa ugu celceliyey buuri marka aadam iyo muusasay ku kulmeen waxa weyaan min baabi tacalum alcilmi hadday tahay waa la dhihi karaa yani ariiqada ay ku kulmeen inay kulmeen nebigaaba noo sheegee kayfa xasala haddaad tirahda dhib ma laha laakiin ninkan waa istibcaadsanaya walidaalika culamada way ka hadleen kayfa ijtamaca muusa wa aadam qaar waxay yidhaahdeen ijtamacat arwaaxuhumaa fi lbarzakh markay wada dhinteen ay kulmeen qaarna waxay yidhahdeen ma ahna leylat alisra oo nebiga markii la dheelmiyey ambiyada dhan waatii meel lagu wada kulmiyey markaasay kulmeen w qiila whw raajixu nabiy laahi muusa kamaa fi sunani abi daawuud yaa ilaahay weydiistay ilaahu waxaan yiri inaan arkaan rabaa aadam allaahuma laqinii biaadam buu yiri marka ilaahayna inuu ajiibay arintaas tusinay inkastoo xadiidka uusan ku cadayn markaasay kulmeen sidaasay u badan tahayoo ilaahay baa u soo noolay aadam wax lama aha karaamadkaas ilaahayna awoodiisa waxaa weya cid koobi karta ma laha markaasay nebi muusa wuxuu iri yaa aadamu khalaqaka allahu biyadihi wa asjada laka malaa'ikatahu wa calamaka asmaaa kuli shay limaada khayabtana wa akhrajtana min aljana buu iri aadam saasaa lagu qabsaday markaasuu wuxuu iri anta yaa muusa kaliim ullahi wastafaaka allahu wa kataba laka towraat biyadihi fakam tajidu ana allaha qadara calaya hadihi almacsiya qabla an yukhliqanii biarbaciina sana biarbaciina E, sanatan markaasuu nebigu wuxuu fa faxaja aadamu muusa yacni muuse waa laga xujadii waa looga adkaaday nebi aadamaa ku adkaaday buu ri maxaa yeelay sababta ugu adkaadana waxay ahayd baa layidhi aniga jannada idinkama soo bixinine jannada ilaahay qadarkiisaad uga soo baxdeeno aniga macsi aan galay oo aan ula jeedin jannada inaan uga baxo yaa laygu ciqaabo sidaasaan jannada uga soo baxay ee aniga marka ma ataxamal mas-uuliyata dalika ama qolo kale waxay leeyihiin ma ahe jannada waxaa laydinkaga soo bixiyey waxa weeyaan aniga dembiga hadda aad igu haysatid waa dembi aan mar hore ka towba keenay oo aad maqashayoo ilaahay fataaba calayhi wahadaa marka inad maanta igu qabsatid maba ahayn faxaja aadamu muusa sidaasay qisada tahay marka musanifki yaa tacliiqiyo wuxuu ri haakada yanbagii lilmari sidaasaa qofka ku haboon an yucadima akhbaara rasuuli illaahi marka wuxuu ku amaana rashiid ninkii ciisa bni jacfar ahaa oo yiri maba dhici kartaba say aadam iyo muuse u kulmi karaan markuu ninkii haaruun aad u qayliyuuriy warkaas war socon kara ma ah nebiga hadduu wax lagaaga waramo samicnaa waatacna inay tidhaahdi waay ninkii marka kitaabkan iska lahayaba wuxuu iri haakada yanbagii sidaasaa haboon an yucadama akhbaaru rasuulillaahi rasuulka ilaahay sunnadiisa in la weyneeya sidaasaa habboon wa yuqaabalahaa in lagu qaabilo bilqabuuli watasliim in markii la maqlaba qabilnaa wa samicnaa in la yidhaahdo iyo watasdiiq in la rumeey wa yunkar in lagu inkaaro ashadd alinkaari inkaarkan ugu weynin badan calaa man yasluku fiiha ninkii sunnada u qaadaya gayra hada ariiq ariiqan kan ee mid ka duwan aladii ariiqoo salakahu haaruun rashiid ou maray raximahu llahu tacaala maca man ou u maray ictarada ka hor yimid cala alkhabari khabarkii nabiga ka ansaxay ninkii ka hor yimid oo caqligiisa yiri caqligaan ma gelayni ninkii yiri saas haaruun ula dhaqmo in loola dhaqmaa haboon alladii kiyo samicahu bikayfa kayfa uu ku maqlay calaa ariiqi linkaari lahu kayfadaas hadda ma aha cilmi inuu faa'iidaysto uma jeedin oo hadda hadda mawduucan laga hadlay kayfa waa la isticmaali karaa liannahu fi sifaat illaahi maaha aadam iyo muusa say ku kulmeen kayfa waa la isticmaali karaa laakiin kayfadaa kala duwan marna waraxaas caqligayga geli maayaan iyo mar aan war waan rabaa arrintan way dhacdee laakiin siday ku dhacday inad tiraahdeed alladii samicahu bikayfau ku maqlay laakiin kayfada wuxuu u isticmaalay ciisa bni jacfar calaa ariiqi inkaari lahu asoo arintaas inkiray iyo walam yatalaqahu khabarkaas nebiga maku qaadanin bilqabuuli inuu yani khabarkii nebiga marka loo sheegay kuma qaadanin inuu aqbalo kamaa yajibu an yutalaqaa siday haboon tahay waajib ku tahay in lagula kulmo jamiicu maa yaridu min arasuuli rasuulka wixii kasoo arooroo dhan in qabuul laga qaato wmaa kaana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum اlkhiyara ilahay haduu waxyila samicnaa w aطcna rasuulka hadday wax naga soo gaaraan samicnaa khiyaar kuma lihin macnaa saas waay markaasuu musanifku wuxuu iri jacalna اllahu subxaanahu ilaahay ha naga yeelo min aladiina kuwii yastamicuuna alqowla qowlka dhagaysto oo fayatabicuuna axsanahu midkiisa wanaagsan raaco wayatamasakuuna jacalna lahu alla ha naga yeelo min aladiina yatamasakuuna kuwa qabsanaya fii dunyaahum adduunyada intay noolaan ay nool yihiin muddata xayaatihim intay nool yihiin oo dhan bilkitaabi wasunna kuwa ilaahay kitaabkii sunadiisa qabsado allah ha naga dhigo wajannabanaa jannabanaa allah ha naga fogeeyo alahwaa hawayaalka hawa raacitaanka almudilata ee dadka dhuminayso iyo wal aaraaa allah ha naga fogeeyo aaraada almudmaxila ee macnaha baaba-ayso mudmaxila wa idmaxala haddii lagu yiraha waa tirtirmay waay macnaha bidcada asal ma laha haddii maanta aad qabsatid maalin maalin ahen ay tabacthur ku dhacaysaa way kala baabaysaa idmaxala wujuudu haddii la yiraha waa tirtirmay waay io walaswaa xumaanyaalka allah naga ilaaliyo almudilata dadka dulaynayso lianno qiyaamo ku dulaynaysaa fadla minhu ilaahay dheeraad uuna siina awgeed annaga tabar aan isaga ilaalina ma lehe fadli ilaahay waxaas xun allah nooga ilaaliyo iyo wa minatan iyo galladaysigiisa allah nagu galladayso inuu waxaas xun naga ilaaliyo intaan noolnahayna kitaabka iyo sunnada kuwa qabsado allah naga dhigo markaasuu musanifku wuxuu uri wasala allahu allaha allah eh, wsala allahu allah macna ha amaano calaa sayidina muxamadi wa aalihi wa saxbihi wasalam macnaha asalaatu min allahi wathanaa waataan idhi ilaah hadduu ku ammaanane haddee meel dheer baad gaartay macnaha saas wa nebiga marka allah ha ku saliyo weeyaan marka musanifka intaasuu kitaabka ku dhameeyey asalu allah subxaanah wa tacaala an yataqabala mina saalix alacmaal w an yuqiila catharaatina inahu waliyu dalika wاlqadiru calayhi wsala اllah wslama calى nabiyina muxamadi w aalihi w saxbihi ajmaciin